joogi adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa barbardhac iyo badin baafin kale lowhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa wax ah, mideeya weeyaan ah, haqa isboortiis weeye hubbilaa dhulkeena haqa ah, isboortiis weeye hubbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy balanteenu waadaa bulshoy bulshoy bulshoy balanteenu waadaa kula waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaa meel waliba aad joogtaan waa axad taariikhdu waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka nofembar sanadku waa labada barnaamijka ciyaaraha doorareediyo kulmiya magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan qodob ay ka mid yihiin horyaalka brmeliga kulamada xisaab badan la ciyaari dooneen weegi doona kooxda kubadda cagta liverpool ayaa shanta galabnimo waxay soo dhoweyn doontaa kooxda kubadda cagta brenford iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool koor fiican ay ku heystaan markii ay ku ciyaarayaan garoonkooda anfield stadium sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulanka ugu xiisaha badan toddobaadka horyaalka bermeliga waa kulanka udhexeeya kooxaha chelsea iyo weliba kox kubadda cagta mancity safo bridge ayay soo booqan doontaa koox kubadda cagta mancity iyadoona koox kubadda cagta chelsea ay doonayaan laba kulan xiriida ah inay badiyaan eh, markaad eegto bishan aynu ku guda jirno eh, koob iyo tobanaad sidoo kale tobabaraha koox kubadda cagta mancity waa uu ka hadlay ciyaartooyda chelsea halista kaga imaan kareysa sidoo kaleeto taageeryaasha koox kubadda cagta man city waxa ay dabcan doonayaan ciyaaryahanka duuka kulanka lagu soo bilaabo inkastoo laleeyahay waxaa macquul ah in eh, dabcan ja kulanka ku soo bilaabo tobobare beb guardiola sidoo kale waxaanu eegi doonaa kulanka udhexeeya ahla liigaha kooxda kubadda cagta barsha ay soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta deportive eleves waa kulan xiise badan caawa labaiy tobanka maqribnimo iyo shan daqiiqo ayuu kulankaas soo geli doonaa halka sidoo kaleetana caawa kow iyo tobanka atletico madrid ay kusoo dhoweyn doonto garoonkooda kooxda kubadda cagta falaryaal halka kulanka ugu xiisaha badan talyaanigu yahay kulanka weyn ee udhexeeya kooxda lesio iyo weliba kooxda kubadda cagta roma sidoo kale naaboli iyo imboli ayaa wada ciyaari doona halka kooxda kubadda cagta inter milanna iyagu ay ciyaari doonaan kulmadii la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta united guul muhiima ah ayay gaareen sidoo kale arsenal iyaguna saddex gool ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta baalley iyadoona kooxda kubadda cagta sboris guurdalo kale ama eh, dabca markaa la eego kooxda kubadda cagta wolfas laba gool iyo hal guuldaro kala kulantay sidoo kaleeto real madrid iyaguna way badiyeen oo shan gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta falenshiga ciyaarihii la ciyaaray dhanka talyaaniga yuventusna laba gool ayay ku badiyeen kooxda kubadda cagta kagalida ayay garaaceen suuqa kala iibsiga inuu eegi doonaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowreed ee kulmiya magaalada muqdisho kale dhegeystayaal haddiinu ku bilaabno barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho bal kulamadii la ciyaaray aynu eegi doono iyadoona godhow aynu eegi doonaa kulanka wixii saa jirta todobaadkan waana chelsea ay ka xukubadda cagtama city saaxiibadana aynu isla falaqeyn doonaa kulanka xisaab badan ciida doonta falanqeyntooda aynu eegi doonaa saaxiibada dhegeysanaya radio kulmiya leelanka idaacadda kulmiya soo wici karayaan balse haddaynu ku bilaabno horyaalka premier leaga sporis waxaa weyaan labadii jeer ugu dambeysay waa la garaacay iyadoona kooxda kubadda cagtutaham waxaa weyaan kambag cajiibah lagu sameeyey kulankii wolfis hadaba ciiryaanka lagu magacaabo eh, johnson ayaa bilaabay gool koowaad saddex daqiiqa ciyaarta markay maraysay kadibna fabio ninka la yidhaahdo bablo serabia oo wolfis ka tirsan ayaa isagu bedel lagu keenay kadibna goolka barbaraha keenay dhaliyey sidoo kaleetana ninka la yidhaahdo mario lemina ayaa isaguna goolka ugu dambeeya dhaliyey bablo eh, serabia isla asaga ayaa marka bablo serabia ayaa goolka waa isaga ayaa dabcan kan kalena caawiyey marka bablo sarabi isaga ayaa wacdaleeyey kooxda eh, wolfis ayaana guul muhiima ka gaartay kooxda sports macalin bosto goglu ayaa dabcan guuldaro xanuun badan qaatay labadii kun ugu dambeysay kooxda sports waxaa weyaan waa la garaacayay oo kooxda kubadda cagta mancity anirada kooxda kubadda cagta chelsea ah, iyo weliba kooxda kubadda cagta wolfis marka labadii kun ugu dambeysay waa la garaacay taasoo ka dhigan kow iyo kulan ugu dambeeyey xil ciyaareedkan oo ciyaarina bitin ayay ahaayeen laakiin markaad eegto tobankii kun ugu dambeysaan biitan ay ahayn laakiin labadii kun ugu dambeysay sports ay ciyaareen labadaba waa la garaacaya marka guuldaradu markan way isku raacday oo kooxda sports ee eh, markaad eegto maadaama ciyaaryahaano muhiima ay ka maqnaayeen sidoo kalena dhaawac ay ka ahaayeen marka waynu arki doonaa haddii bosgoglu uu dabcan wadada guulaha kusoo laaban doono laakiin markaad eegto sanadkan tutaham iyo kulamada kusoo wajahan waxaa leeyahay tutaham waqtigoodii way qaateen waynu arki doonaa kulamada soo socda haddii ay badin karayaan arsenal way wacdareynayaan arsenal waxa weyaan sanadkan waa koox tartamaysa horyaalka bermeligana hadii sanadkan mancity ay qaadi weyso waxaa leeyahay kooxda labaad sanadkan loo saadaalinayo waa kooxda kubadda cagta arsenal sababtay tahay kooxda kubadda cagta arsenal xilli ciyaareedkan way badinayaan way badinayaan way badinayaan way badinayaan markaad eegto inkastoo xilli ciyaareedkan laba guuldaro waa hal guuldaro ay qaateen saddex kulna ay barbaro galeen sidaasi ay tahayna toddobaylabatan dhibcood ay leeyihiin labayo kulan oo ay ciyaareen sideed kulan ayay badiyeen taasoo ka dhigan hadda waxaa isku dhibca kooxda kubadda cagta macity oo hal kulan baaqi u yahay kooxda arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool haddii ay badiyaan iyagona todoba labatan ay tegi doonaan haddii liverpool caaw badiyaan weyaama galabka haddaba kulanka baaley inay garaacaan waxay ka dhigan tahay kooxda kubadda cagta arsenal xil ciyaareedkan markii gurigooda ku ciyaarayaan waa koox inaba caadiyeen xil ciyaareedkan gurigooda ama hoomkooda markay ku ciyaarayaan toddoba kulan ayay ku ciyaareen shan kulan ayay ku badiyeen labo kulan ay barbaro galeen sideed iyo toban gool ay dhaliyeen waana kooxda labaad xilli ciyaareedkan markii hoomkooda ku ciyaarayaan goolasha ugu badnaa ee dabcan dhalisa kooxda astonvil ayaa keliya ka wanaagsan ciyaareedkan markii hoomkooda ku ciyaarayaan labaatan gool ay ku dhaliyeen xilli ciyaareedkan halka arsenalna sideed toban gool mancity lix iyo toban gool liverpool oo kale afar iyo gool marka arsenal sanadkan markii gurigooda ku ciyaarayaan inaba caadi maaha hadaba arsenal laakiin markaad eegto eh, gool koowaad tarasaad ayaa bilaabay bukayo saaka markaad eegto todobadii gool ugu dambeysay uu dhalinaya ninka lagu magacaabo tarasaad bukayo saaka ayaa ka caawinayay marka tarasaad aad iyo aad ay u jecel yahay bukayo saaka sababta tahay wuxuu leeyahay mar weliba asaga ayaa iga caawiya gool koowaad isaga ayaa dhaliyay kadibna baaley goolka barbareha keeneen kadib william saliba tarasaad ayaa caawiyay kadibna zinshenko fabio fiera oo bedel lagu keenay ayaa isagana redkaar qaatay siddeetan daqiiqo saddex kulan soo socda isagana wuu maqnaan doonaa markaad eegto eh, arsenal laakiin waxay ka walwalsan yihiin xaaladda ciyaaryaanka lagu magacaabo martinelli haddaba martinelli isagu eh, waa ciyaaryahan u khatar badan laakiin isaga iyo tarasaad iyo eh, zinshenko iyo dhammaan ciyaaryaanadaasi waxay u nugul yihiin dhaawaca sidoo kaleeto gabriel jesus iyo dhammaan ciyaaryaanadaasi waxay u badan yihin dhanka dhaawaca marka waynu arki doonaa kole michael arteta wuxuu shaac ka qaaday inuu rajeynayo markii xulalka laga soo laabto inuu ciyaaryahankan uu dabcan yimaado oo uu dabcan kooxda uu toos ula ciyaaro marka laba isbuuc ayay haystaan arsenal marka arsenal waxa weyaan toddobiy labaatan ay leeyihin shantii kun dambeysana markaad eegto ama labaiyo tobankii kun dambeysay keliya hal kulan ayaa la garaacay marka arsenal sanadkan waa sanad ay wacdareynayaan labaiyo kulan ayay waxay ku heleen toddobiy labaatan marka michael arteta sanadkan kooxda arsenal waxa weeyaan horyaalka uu u qaadi karya haddii arsenal suuqa kaliibsiga hal waryahan ay kusoo darsadaan evantony ayaa leeyahay way doondoonayaan sidoo kale waxaa jira waryahano kale haddii ay kusoo darsadaan waxaa leeyahay arsenal sidoo kaleet waxaa jira ciiryahan diglon lus la yiraahdo oo diglon lus oo u ciyaara kooxda stanfula haddii ay kusoo darsadaan waxaa leeyahay arsenal sanadkan way wacdareen karayaan iyadoona kooxda kubadda cagta united iyaguna waxaa weeyaan markan ay iska badanayaan horyaalka bermeliga markan ma united way fafaalaya ka muuqda sababta ee tahay kooxda manchester united xil ciyaareedkan ku labaatan dhibcood ay leeyiin labaiy kulan oo ciyaareen lix dhibcood keliya ka dambeeyeen hogaamiyaasha horyaalka brmeliga oo hadda macity iyo weliba united keliya waxaa u dhexeeya lix dhibcood haddii macity caawa la garaaco ama laba kulan soo soco la garaaco ma united ee badiso booska way kala bixi kareysaa marka united taageerayaashooda markan niyaddu ay u degan tahay xataa tan haag waxa weyaan horyaalka brmeliga markaad eegto isagu ayuu ku fiican yahay xil ciyaareedkan labaiy kulan uu ciyaaray todoba kulan ayuu badiyey markaad eegto liverpool inta ay badiyeen iyo weliba united inta ay badiyeen sanadkan waa isku mid horyaalka bermeliga saalaano kale xil liverpool toddoba kulan ayay badiyeen inkastoo kulan uu baaqi yahay oo ciyaari ay caawa ciyaari doonaan ama galabka eh, kow iyo tobanka galabnimo eh, liverpool xil ciyaareedkan kulan ayay badiyeen halka united iyaguna toddoba kulan ay badiyeen marka xil ciyaareedkan ma united guuldarada ayaa ku badan halka liverpool xil ciyaareedkanna ku badan tahay oo saddex kulan ayay barbaro galeen hal kulanna waa laga raacay marka waynu arki doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta man united weeyaan lix dhibcood ay leedahay aston villa ayaa waxa ay leedahay labayo labaatan dhibcood kow labaatan dhibcood man united ayaa iskale labayo labaatan dhibcood aston villa haddii liverpool dabcan hadda markaad eegto liverpool iyo man united waxaa udhexeeya dhibco gaadhaya saddex dhibcood hadii liverpool la garaaco man united ay badiso kulanka soo socda liverpool ay isku dhibco noqon karayaan waa aston villa waxa weyaan iyagu way ku jiraan meesha oo lixsdeed dhibcood shan dhibcood ay halka sport sidoo kale marka united maryland ma jirto iyadoona koox kubadda cagta united waxa weyaan markan ay soo dhowaanayaan laakiin koox kubadda cagta united weli waxa weyaan waxaad arkaysaa in weeryahaanadoodii sanadkan ay ka jiifto sanadkan hojilan ka jiiftaa ninka lagu magacaabo rush way ka jiiftaa garnajo way ka jiiftaa ciyaaryahanada kale sida ciyaaryahanka lagu magacaabo marshal way ka jiiftaa antony ka jiifta marka hadii ay sanadkan waryahaanadaasi ugu yaraan shan gool lix gool todoba gool xilli ciyaareedkan ay dhalin lahaayeen bayna sanadka hogaanka horyaalka bermelig gacanta ayay ku helleed haddaba gool guusha waxaa u dheliy ninka lagu magacaabo victor lindolof marka isagayaana goolku guusha keenay munited labadii kun ugu dambeysaba hal gool eh, ay ku badanayeen horyaalka brmeliga marka munited markaana wadada guulaha ay kusoo laabteen markaad eegto oo sanadkan aad iyo aad u khatar badan yihiin horyaalka sanadkan waxaa leeyahay tabafoorkooda waa banaanka haddii horyaalka aysan waxa weeyaan oo ciyaryahano hadday keensadaan oo manchester iyago xataa haddii isdhodhunjiyaan waxaa laga yaaba sanadkan inay tartamayaal ay noqdaan newcastle united iyo weliba bernimus may wada ciyaareen newcastle ayaana eh, la garaacay laakiin newcastle ciyaaryahaano muhiim ayaa dhaawac kaga maqnaan doona kulmada soo socda almerona xataa wuu dhaawacmay bruno gamers xataa waa dhaawac isagu ma ciyaarayo kulmada soo socda xataa ciyaaryahaanada kale ayaa jira oo aada u khatar badnaa oo dhaawac kasoo gaaray marka newcastle oo toddobaadkii hore soo garaacday kooxda ganars ayaa iyaguna la garaacay oo kooxda banimouth ayaa laba gool iyo waxbaa ku garaacday markan haddiinu egnana kulanka ugu xiisaha badan jira ee caawa waa kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta chelsea waliba kooxda kubadda cagta mancity haddaba kulanka intaanan eegin liverpool haddii aan eego liverpool kooxda kubadda cagta liverpool bremford ay la ciyaari doonaan waa kulan xiisa badan caawa shanta galabnimo iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool ay ku ciyaari karayaan shaxdan golhay alison sidoo kale jo gemis vandaj canote alexandro sabazolia ninka lagu magacaabo eliot rayan iyo weliba ninka lagu magacaabo darwin iyo weliba diego jota halka ciyaaryahaanada eh, robinson mark alister uu ganax kuseegi doono kajones oo isagana kulanka u maqnaan doono marka xaalada fandajna isaguna xaaladiis waa la qiimeyn doona haddii kulankan uu diyaar u yahay haddaba kooxda brenford markaad eegto iyagu shantii kulan ugu dambeysay ee horyaalka bermeleaga ay ciyaareen eh, waxay badiyeen saddex kulan saddexdii kun ugu dambeysana way badinayeen marka hal kulan ayaa la garaacay hal kulanna barbare galeen laakiin markaad eegto markii brenford ay wada ciyaarayaan liverpool markii ugu dambeysay garoonkan ay soo booqanayso kooxda kubadda cagta brenford waxay ahayd lixdii may markaasina liverpool ayaa garaacday hal gooli waxba kulankaasina ama goolkaasina mow saalax ayaa u dhaliyay markaa eh, iyadoona eh, saddexdii kulan ugu dambeysana halkan ay soo booqanaysay waa la garaacayay kooxda kubadda cagta brenford marka brenford inta badan kooxa kale ku adkeysa lakiin liverpool kuma adkeyso hadaba liverpool xil ciyaareedkan iyaguna waxay kamid tahay kooxaha gurigooda markay ku ciyaarayaan ay yihiin kuwo abitina shan kulan xil gurigooda ku ciyaareen shantuba way badiyeen afariy toban gool ay ku dhaliyeen weliba laba gool keliyaya garoonkooda loogu dhaliyay marka eh, liverpool waynu arki doonaa kulanka kulan xiiso badan eh, markaana hadaynu egna kulanka weyn kulanka weyn waa chelsea weliba koox kubadda cagta kulankan saaxiibada way nala falaqeyn doonaan markaad eegtaan sida jelsia haladeeda iyo mancity iyo sidoo kale kulmada kale jira saaxiibada waxay soo wici karayaan leelanka radio kulmiya siddeetan iyo lix lix lix ayay soo wici karayaan markaad eegto kooxda kubadda cagta jelsia macalin murisho bujuntino wuxuu doonayaa in kulankaa uu badiyo waxaynu ognahay kooxda jelsia sanadkan inay aadaed uga jaban tahay markaad eegto maadaama ay ku jiraan kaalinta tobanaad xil ciyaareedkan wareega bermelig inkastoo shantii kul ugu dambeeyey fiicnaanayeen kooxda chelsea laakiin chelsea waxa weeyaan loogama baran in kow iyo toban kulan ciyaar shan dhibcood keliya haysta markaa caawa waajib ama waxay ku tahay waajib ay ku tahay chelsea inay macity iska dhiciyaan markaa eh, iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea markaad eegto eh, kulmadii ugu dambeysay waa la garaacayo macity way ka adag tahay waayadan shantii kulan ugu dambeysay mar hal gooli waxba mar laba gool mar hal gool mar afar gool mar hal gool marka shantii kun ugu dambeysa kooxda kubadda cagta man city way garaacaysay kooxda kubadda cagta chelsea saaxiibada ayaan soo qabanayaa oo siinayaa fursad oo barnaamijka kaga qeyb qaadan karayaan dala falanqeynaya bal soo dhow halo soo dhow magaca degaanka aad iy aad bal fortun soo dhawow kulamo xiiso badan ayaa jira kulanka ugu xiisaha badan waa chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity bal ka waran aada umaadsantaha walaalkay horta chelsea iyo mancity horta sanadadii ugu dambeeyay jalsi waa la iska saarraa mafahamtay aad aad marka jalsi caawa guul baa horjiraan kooxda degaanarisa taageera mancity inay ka fogaato ma doonaya mafahamtay aad marka walaayada waxaa saaranaysaa kooxda diriska guusha waa iyada u rajeynaa sababtoo adanaa ah ku wata mancity waxaa rajeynaa in la xasuuqda caawa insha allah liverpoolna iyadana guuldara u rajeynaya waaya laba iyo in looga badi doonaa rajeynaa aad aad walaashay aad aad waa kaaga mahad sida quruxdan barnaamijka kaga qayb qaadatay marka mucaaradka oo idil ama ha taageeraan kooxda chelsea aan idhahda kooxda man united ama liverpool ama kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal marka xataa sports dhamaantood waxay taageersan yihiin kooxda kubadda cagta ee chelsea waan arki doonaa hadii chelsea ay dhibco ka lamin karayaan masity balsodow a balsodow aad magaca deenka aad iy aad bal saaxib barnaamijka wala socda soo dhow kulanka ugu xisaab badan waa chelsea iyo mancity fikirkaaga haye waa hagaag waa hagaag waa kaga mahad celinayaa saaxiib sida quruxda barnaamijka qaadatay saaxiibada kale ayaan siinayaa barnaamijka ka qeyba eh, noqonaya eh, waa kaa saaxiibada waa kaa aad iyo soo dhow codkaaga soo magacaaga deegaanka deenila suulay cali way haadya soo dhow waa ka aad iy aad saac barnaamijka la socotaa chelsea masiti bal ka wara kulanka haye imisaa kusoo daalinaysa kulanka waa yahay waa ka mahad celinaya saaxiib sidaa quruxda barnaamijka kaga qaadatay saaxibada reer blues ay u badayiin maleenaya wa kaa saaxibada kale aynu eeginaay oo barnaamijka ka qeyb qaadanaya oo waa ka waa ka aada iyo aad aada iyo aad waa ka markaad eegto kulanka ee kooxda chelsea waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golhay robertson sidoo kaleeto waa roberto sanchez weyaan liv colwill tiago silva axel disasi ris james enzo fernandes moses casedo gonal galagar col balmer raxim sterlin iyo weliba neclas jackson hadaba markaad eegto waxaa jira ciyaaryahaano xilli ciyaareedkan form ku jira oo chelsea ka tirsan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo col belmer lixdii kulan ugu dambeysay todoba gool ayuu ku lug lahaa markaad eegto eh, ama lixdii kulan ugu dambeysay ugu yaraan shan gool ayuu ku lahaa halka sidoo kaleeto jackson saddexdii kulan ama ah, kulankii ugu dambeysaba uu haatrig dhaliyay marka kulan xiiso badan ayaa dhexmari doona chelsea iyo weliba koox kubadda cagta mcity samba fulé bobo Nous on vient dans nos mambo Mon ami si tu as le niveau Rejoins-nous pour t'enjailler On t'invite à la base Y'a pas de raccourci waa hagaag saaxiibada kale ayaan siinayaa barnaamijka heewaadane bal soo dhawo aad iyo aad saxaabta isku tarbaahinta caalamiga kulmi dhamaantii maalin wanaagsan aad iyo aad waa sax aad hadda yaqsidaa joogaa intaana gelin kulankan weyn ee runtii man u dhexeeyo iyo chelsea runtii waxaa rabay inaan raacsado tottenham waxyaabihii ku dhacay cabdibsi waxaan la soconaa isbuuc ka hore waxay ahaayeen foomka ugu horeeyo ama kaalinta kuwada ku jirta tottenham halka hadda laga yaabo xatee inay kaalimo afraad usoo dhacdo sababto waxaa la soconaa macalinkan tottenham wax badan ka bedelay jimcihii lasoo dhaafto wuxuu qaatay macalinka ugu fiican bisha mereba liiga hmm. maslake runtiina eh, ka baxda eh, kooxda sababtoo waxaa la soconaa xalay eh, wacdara runtii shalay weyn inay ku dhigtay kooxda wolfis runtii lamana filen ila wolfis inay runtii garaaci karto kooxda tutam laakiin waxyaabaha waxay kamid tahay taas horyaalka premier leaga waxyaabaha uu wanaagsan yahay horyaalada ka runtii xamaasadiisa wataa tutam runtii soo laabasho wacan marka la fiiriyo kulankan runtii caaw jelsi iyo manchester cityn waxaa isleeyahay runtii eh, man city fon fiican ku jirta halka jeta runtii kulmadii ugu dambeeyey oo wanaagsaneed hmm. laakiin marka la fiiriyo eh, is aragyadii ugu dambeeyey shantii kulna ugu dambeysay runtii kooxda jelsi eh, ma wanaagsanin oo runtii man city way garaacayso jelsi waa laga badyahay hmm. marka la fiiriyana waxaa la soconaa man city waxay doonaysaa horyaalka premier runtii loolankeeda inay sii dheereysato mayson waxay doonaysaa runtii kaalmaha suka runtii inay imaado kolonkaa runtii waxaa leeyahay eh, macalinkan jrtll runtii eh, wuu iska celin karaa eh, laakiin hadii runtii qaab ciyaareed wanaagsan islamarkaana inta fernandes iyo kasida runtii si fiican u ciyaaraan ka dhexe inta badan kubadda waxaa laga ciyaaraa dhexda haddii dhexda lagaa wanaagsan runtii xataas waxay kamid tahay runtii lagaa badi karo walow aan la socona manchester runtii inay iska dhib badantaa kooxdan rutri iyo cofis runtii u ciyaaro mm. marka la saadaaliyana kulankaan runtii waxaas leeyahay eh, dulsi waa la garaaci karaa markuu weligu dulsi taageero dulsi ahaa dirshidow aad i aad aad i aad lama dhigi karo awoodda man city aad i aad eh, wax walba waa ka dhici kartaa hadda malasaadaalihin evergood karto eh, way dhici kartaa caawarinta jirka in badan laakiin ana waxaa isleeyahay man city oo runtii wararka premier league ujeedo iyo guardiola runtii taatikadiisa macalinkan runtii bajutina wuu wanaagsan macallin wanaagsan uu yahay laakiin weli wuxuu doonayaa kooxda runtii inuu meel fiican keeno xidiga runtii inta badan xidigii u wanaagsanaay chelsea way ka dhaawacan yihin hadda kulanka xidigan la ras james laga reeb xulka ingiriiska haddana macalinka wuxuu sheegay in runtii dhaweytay sagaashan daqiiqa u ciyaari karin laakiin susof luduub waxaa leeyahay laba gool iyo gool mancity inay ku baysaarajaa marka macalimuhu kulamo kalena waa ka jiraan liverpool runtii ciyaari doonto brentford runtii waxaa la soconaa runtii kooxa aad kooxaa kale aad ugu adkay etaa laakiin liverpool markay u dhexeyso uma dhigi karto soomkii saddexdii kulna ugu dambeeyey afdal ee tagtay ama saddexdii kulna ugu dambeeyey waa laga badiyey kooxda brentford marka garabtan eh, galabtan waxaa isleeyahay eh, liverpool guul way gaari kartaa galabta koy toban saacay soo geli doontaa ayaa rajeehayo eh, haddii liverpool ee badiso runtii kaalinta runtii waxay imaan doontaa saddexaad ayadoo labaatan iyo doonto yeela doonta iskusoo duuduub liverpool runtii guul aan rajiya marka macalimow waxyaaba ka galnaa kadhegeyskaasaaaad iyo aad saaxiibsar sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaadatay waa kaa marka dabcan waa qadka dhex markii la waa rudri iyo weliba mati kuji inkastoo laleeyahay benadi silva ayuu kusoo bilaabi karaya sidoo kaleeto waxaa jira wiilka daada yar aadka u yar dico lewis ciyaaryaankaasna waa lagu soo bilaabi karaya inkastoo laleeyahay laakiin kole waynu arki doonaa marka tababare beb guardiola falsafadiisii kole waynu arki doonaa haddii dhanka weerarka u badsan doono saaxiibada kale aynu eegayna barnamijka ka qayb qaadanaya aad iyo aad wacalaykum salaam waraxmatullah barkatu cabdirashiid aliyo asxaabta dhamaan duwar wanaagsan aad iyo aad war wanaagsan walaashay soo dhow aad aad bal somaaliya soo dhawow waa kulmo badan ayaa jira waa kulanka ugu xiisaha badan waa chelsea iyo kooxda cagta man city aniga taageero jabsi hay bal kulanka maxaa ku saadaalinaysa yaa silada wa wa wa wa guul way qaadan karayaan chelsea gurigooda ku dheeleyso aad iyo waa ka waa kaga mahad celinaya walaashay sida quruxda barnaamijka qeyb qeyb qaadatay inayo barnaamijka qaadanaya markaad eegto weerarka sterlin col belmer labadan ciyaaryahaan masiti ka tirsan ah, oo ka tirsanaan jiray oo hore waxa weyaan muddo usoo ciyaaraya marka waxaa laga rabaa inay wacdareeyaan sida sida col belmer iyo raxiim sterlin inkastoo dhexeym srlin kulamada qaar uu aad iyaad u fiican yahay kulamada qaarna uu xun yahay wuxuuna arki doonaa sidoo kaleeto caa waxaa la eegayaa eh, ninka lagu magacaabo filfodin iyo julian alvares iyo jerman duco iyo benardi silva iyo ninka lagu magacaabo haalan hadii markaa ay wacdareen karayaan inkastoo haalan uu yahay ciiryahan inaba aanan caadiyahayn balse caawa waynu arki doonaa haddii ay wacdareen karayaan aad iyo aad aad iyo aad soo dhawo saaxib marka magaceygu deegaanka calyaana aad iyo aad saaxib la socotaa barnaamijka waa la socdaa kulanka weyn ee city iyo dalkii udhexeeya ma aho aad iyo aad aad iyo aad waa kaa marka kulankaasi horta aniga labadaba ma taageero laakiinse chelsea waxaa isleeyahay koox oo oo tuthamay oo laba roose qada ka dhaawacmay kasoo badisay kulankaad marka cityna waa koox awoodeeda oo loo jeedo qof walba oo kubadda cagta tirsan oo arkayo waa kaa marka taasi waxaa ufinahay awal inay goolal badan lagu aad iyo aad marka waa iska jeclaan lahayd sooma in chelsea isku badiso ha city a badinayso sababtoo meeshaas ah kaarweynaha jooga halan kuwa kaloo xoog badan dhexdii dheelaan difaaceed waa adag yahay marka chelsea afrikaata caw waa la burbursan doona saafilay haye marka eh, arsenal gaartay aad iyo aad saadaalinta kulanka marka ilaa imise camal ay ku badan karayaan man city aad iy aad markaad saadaaliso ciyaartan imise gool ayaa iska dhalin karayaa imise gool ayaa masjidka ku badin kartaa haa afar gooli gool ah, waxaa loogu badiyaa jalsia eh, loogu badiyaa city ku badiya aad iyo aad iyo aad saxaab sar waa kaga mahad celinayaa sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kale ayaynu eeganaya barnaamijka dabcan ee ka qayb qaadanaya haddaba kooxda jhelsia markaad eegto waxay eh, dabcan haddii aad u baahatay koox kubadda cagta inay ama mancity in la garaaco waa in mancity inta badan waxa weeyaan waa kooxda fursadaha ugu badan ka faa-iideysata marka chelsea waa in ay fursadooda ka faa waa la ogyahay raxiim stalin inta badan waa khasaaro socda weeyaan marka qaar isagu jackson sidoo kaleeto ugu yaraan kulankii hore afar gool shan gool lix gool uu dhalin karayay waxa weeya markaynu arki doonaa haddii ay fursad ay ka faa-ideysan karayaan marka laakiin fursadda ugu fiican markaad eegto masity ayaa haysata oo kulanka ee eh, laba gool kaga badin karaysa kooxda kubadda cad chelsea inta badan waxaa la saadaalinayaa in kulanka ay masity ay badin doonto laakiin waynu arki doonaa hadii chelsea iyaguna natiijadaasi ay rogi doonaan ay isbedel ku sameyn doonaan aad iyaad soo dhow aad iyaad so dhow magacdiganka aad iyaad barnamijka waa la socotaa soo dhow aad i aad bal mancity waa ka kulanka waa waxaa la ciyaareysaan chelsea maxaa is leeda kulanka haye marka waxaa leedahay waa la garaac karaa de waya waya waya waa ka waa ka waa taageere ka tirsan koox kubadda cagta mancity wuxuu shaaca ka qaaday in wanaa lix gool ay dhalin karayaan kooxda kubadda cagta mancity laakiin waa kulan kolay muhiima qofka ugu dambeeyaan siinaya barnamijka muqaadanaya qaybta dhegeystayaasha soo dhow halo soo dhow maga magacaaga deegaanka waa dhawahay eh, cabdirashiidow adiga iyo dhammaan saaxiibada waxaan leeyahay door wanaagsan waayahay aad iyo soo dhawo saaxib waa mahadsan tahay axmed carab waa kaaraana joogaa aad iy aad bal axmedow soo dhawo waa kulan xiise badan chelsea iyo mancity inkastoo awoodda mancity aan dabcan laba barbar dhigi karin kooxda kubadda cad chelsea eh, aad aad u mahadsan tahay cabdirashiidow runtii city awooddeeda bannaankay taalaa eh, hmm. premier league marka la yidhahdana waxay ka mid tahay kooxaha eh, awoodda ku haysto inta ugu badan saadaal weliba laga dhibta premier league la yidhaahdo kooxda lamber one ah waa manchester city aad iyo aad marka eh, runtii chelsia iyo city eh, caawa eh, horta qof weliba sadaal dhiibanayo ma dhahayo chelsia city wax ka qaban karto laakiin meesha midda taallaa waxay tahay city afkeeda horo ninka shidaayo waa ninka la yiraahdo aron hallan hadii hallan laga xirxiraa city aad inta kale waxaan aaminsana hadduu ka tatabaro soo joogo inaysa waxba qabsan karin wa ka marka waxaan anigu leeyahay kulankan aan ku saadaalina in kooxda eh, eh, manchester city ay laba gooli gool ku badi doonto eh, haddii laakiin ay mido dhacdo oo city gool lagu bilaabo gool lagala hormaraa city ma ahin kooxaha inta badan ee kambaga sameeya amba soo laabta soo kabashada sameeya aad aad city haddii gool lagu bilaabo oo gool looga hormaraa allaha aruursho waa la garaacaya ama bareejo ku dhamaana kulanka laakiin haddii city qeybaha ugu horeeya ciyaarta ay jelsia difaaceeda jibiday gool ka dhalidaa aad iyo aad waa ka aad iyo aad aad iyo aad macal aad iyo aad weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markaan haddaynu eegnana falqeynta ciyaarta xiisaha badan ee caawa dhexmari doonta kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta macity markaan eegno kulankan waxa uu yahay kulanka ugu xiisaha badan toddobaadkan horyaalka brimier liga waana kulanka ee eh, dabcan laleeyahay kooxda kubadda cagta chelsea taa kuma dhigi doontaa maadaama ay eh, hore dhibco ugu soo lumiyeen kooxaha arsenal liverpool isboris marka caawana chelsea waynu arki doonaa cabdicasiis ciid bayred ayaa la jooga bal cabdicasiis soo dhowow garoonka stafford bridge caawa kulan xiisa badan ayaa ka dhacaya kooxda chelsea waxa weyaan waayadanba kulamada big gameka loo yaqaano ama top six kulamada loo yaqaano inta badan waxaweyaan war ay ka keenayeen laakiin koox kubadda cagta masiti way ku dhiban tahay ayaa ugu dambeysay koox kubadda cagta masiti inay markaa dabcan eh, guul ka gaadho koox kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo manchesity markaa balka waran eh, waa mahadsantahay cabdirshiidow runtii kulan adaga jira oo xiise badan oo dhexmari doona kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo manchester city runtii kulanka waa kulan ay indhaha caalamku eegayaan ee ciyaaraha aadka u xiiseeya gaar ahaan horyaalka english premier league waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee chelsea iyo sidoo kale manchester city chelsea waa laba koox oo runtii xil ciyaareedkan miisaankooda aad u sareeyo marka la eego bandhiga ay sameeyeen walow manchester city ay ka fiican tahay chelsea wax badan maadaama ay haatan iyaduo hayso hogaanka horyaalka premier league inkastoo isku dhibcan yihiin arsenal iyo kooxo kale marka marka la eego kulankan runtii waa kulan xiise gaara leh si gaara waa kulan waxaa la dhihi tijaabo ah bujentino inay dhab tahay in kulamada waaweyn ee horyaalka big gameka uu markaa yahay macalin saameyn leh taktikaalka u ciyaaro dhibcaha u ka keeno iyo sidoo kale inuu guuleysta haatan laga badin waxaa xusn magacdushido jalsi la soo ciyaartay liverpool arsenal tottenham hosba saddexdaas koox oo kamida kooxaha loo yaqaano tob siska ama kooxaha ugu waaweyn midna way ku dhiiran weysna jalsi ka adkaato qaar kamid ah xitaa iyagaa fakada arsenal ayadaa fakatay oo xitaa goolal markaa xilli dambe barbara ka heshay kooxda kubadda cagta ee chelsea liverpool sidaasoo kale chelsea waa ay ka kubad fiicneed inkastoo aysan ka faa'idaysan fursadihii ay heshay oo barbaray la gashay tottenham hosbar way u sheegatay chelsea waatay afar gool iyo gool ku xasuuqday iyadoo markaa xitaa garoonkeeda ku ciyaareysa garoonka tottenham hosbar stadium mm. marka kulankan waa kulan kale oo bujantino waa ah laleeyahay tijaabo mujatiin wuxuu leeyahay aniga wax weynaan soo wadaa liga warsugo ilmo dhalinyaraha ayaan dhisayaa oo xirfad leh oo markaa kooxda ku cusub marka waqti ubaahanta leeya waqtiaa la siiyo lakiin waxaa idin ballan qaada in chelsea noqon doonto runtii koox laga cabsado oo saameyn kuleh horyaalka ingiriiska sida muuqatana cabdurashiid haatan marka xidigaha chelsea iskula qabsanayaan dhiiranaanta ka muuqato boobka banooniga dagaalka ay ciyaarayaan spiritka xoogaa wax muddaa chelsea in marka ay soo noqonayso haddii sidan kusii socotana waxaa laleeyahay dee waxay noqon doontaa mid kamid a ah kooxa ugu adag horyaalka ingiriiska taana waxaa qiray eh, jose guardiola hogaamiyaha ama tabraha kooxda kubadda cagta ee manchester city oo sheegay in chelsea ay noqon doonto muddooyinka soo socda kooxa loo yaqaano containerska ama kooxa u tarsama koobabka waaweyn ee qaaradda yurub iyo sidoo kale horyaalka english premier league eh, markaad eegto eh, tababaraha kooxda kubadda cagta mancity waxaa leeyahay eh, dabcan kooxda kubadda cagta chelsea waxay kamid tahay kooxaha guuldarada ugu badnaa ee soo gaarsiiyey markii barcelona joogay iyo markii kooxda kubadda cagta mancity markaad eegtana taariikh ayay isku leeyihiin kooxda kubadda cagta mancity iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea kulmada inta badan sidoo kaleeto beb guardiola waxa weeyaan inta badan waxa weeyaan markii chelsea ula ciyaarayo waxaad arkaysaa in waayadii ugu dambeysay inkastoo beb guardiola uu haystay laakiin caadiyan beb guardiola chelsea markaad eegto waa kooxda premier leaga guuldarida ugu badnaa soo gaarsiisay eh, markaynu eegno shaxda kooxa kubadda cagta mancity waxa weeyaan waxaa laisku haystaa qadkaasi dhexe tusaalahaan oo kaleeto matthew kufch lagu soo bilaabayaa mathis nunes maa lagu soo bilaabayaa rodri waa lambarka koowaad rodri horta shaki lama gelin karo cabdurashiid inuu kusoo bilaawdo maadaama dee uu yahay mashiinka qadka dhexe ee haatan daboolay ee markaa baahidii iyo tabidii la tabay kevin debryn oo muhiim u ahaa se mm. sidoo kale kulamada jalsi iyo manster ee ciyaarana saameyn ku lahaa aad markaad eegto john stones isagu waa muuqanyaha kulanka ma ciyaari doono marka waxaa leeyahay sidoo kale waxaa laisku haystaa booska duku iyo ninka lagu magacaabo marka asleeda chelsea waa halis ayaa la gelin karaya eh, waa mahadsantaa horta markaan eegno eh, lan eh, labada kooxood ma kala liitaan marka la eego runtii kulamada waaweyn ay ciyaarayaan chelsea mm. laakiin marka la dhaho foom ahaan haatan kooxaha waaweyn iyo lala ciyaaray oo tobsiiska iyo mancity chelsea ku fiicna leeyahay mm. maadaama inkastoo mancity kulan badan oo kooxaha tobsiiska ay u dhiman yihiin waxaan u maraynaa waxay ka adkaatay keliya kooxda kubadda cagta ee manchester mm. united arsenal iyadaa waa la garaacay manchester city sidaas oo kale waxaa waxaa jirtay in markaa ay u dhiman yihiin kooxa kale oo liverpool oo after international break kadib ay u bixi doonaan marka lasoo noqdo xulka la aado kadib eh, marka jels waa ay ka fiican fiicantaha jels maadaama kooxihii ay soo wada aragtay inta badan liverpool arsenal iyo tottenham koox ka badaysa kuma jirto marka maansita iyada arsenal garacdaba arsenal oo chelsea ka fakatay marka laga abkadaa usoo noqono walaahi runtii waxay ku xiran tahay xulashada uu sameeyey guardiola guardiola runtii waxaa qadka dhex kaga imaan doona kaga hor imaan doona dhanka blue rag adag hmm. moises casedo enzo fernandes iyo conor calaga oo noqday xidiga ugu boobka badan kubadaha la boobo oo la dafo ama la xoogo waxaa laleeyahay conor calaga wuxuu ku jiraa number one premier league inta ciyaaraha toban ciyaareedkan marka xidigahaasa sugaya marka horta rodri waa lama huraan inuu safka kusoo bilaawdo khadka dhexe maadaama uu yahay ninka keliya keliyaba la rajeynay inuu dagaal la galo enzo feranis iyo moses casedo oo runtii laftirkooda form ku jira ciyaantan eh, marka haddaan eegno xidigaha eh, kale ee la xulan karo covagig iyo sidoo kale eh, matthews nunes u badan tahay john stones maadaama uu maqan yahay kolley philipsna kuma soo bilaabi kara say la tahay marka qadka dhex wuxuu noqon doonaa inuu xusho rodri nunes iyo sidoo kale covagig oo rufti laftirkiisa markaa inkastoo uusan form ku jirin kumada u dambeeyey si guud haddaan dhanka kale dhanka weerarka waxaa ii sheegtay macnaha kala xurashada inay ku adkaan doonto guardiola jo luco iyo jack grilish an waxaa isleeyahay dee taa shaki kuma jiro marka la eego kulanka u dambeeyay bandhigii uu sameeyey doku ama kulamada u dambeeya baan iyo jack grilish runtii tababaraha xulan doonaa doku oo ku fiican marka la eego kubadaha in marka la jiido driblinka sidoo kale khalqalgeli daafacyada yellow car ay ku qaataan marka dee tababaruhu maadaama uu weerar rabo eh, runtii aweyna uu yahay barashar badan uu saaran yahay garoonkiisa uusan ku ciyaarin marka u badan inuu doku kusoo bilaabi doono si ugu yaraan daafacyada jalsi ay culays ku dareemaan haddii daafacyada culays saarin iyaga kusoo weerari doona sida iskacad markaad jelsia marka yaa u fiican tahay ma in duuka la safa mise in maxaa la yihahda ninka la jack cabdishuud eh, waa mahadsan tahay intuu ku la safo in greenish la safo chelsea waxba micnaa uma samaynayso chelsea keliya waxay garoonkeeda ku ciyaari doontaa mm. waxaa u muhiimsan waa inay saddex dhibcood hesho bujatinada wuu dagaalami doonaa kolley inaan ka warsugno waa natiijada ciyaarta laakiin mm. duuku iyo greenish mar walba waxay ka hormaan doonaan daafacyada chelsea ah, oo ma waxba saameyn oo gooni hadda kuma yeelanayso ah, eh, sidoo kale waxyaabaha xusid waxaa kamid ah cabdishuudo erlin haalan kulamada big gameka saameyn ku leeyahay kooxo badan u ka dhaliyay ah, united iyo kooxo kale laakiin waa uu ka dhalin waayay ilaahay haatan chelsea hal xil ciyaareed kaloo yimi labada kulanba ku guuldareysta inuu jalsi kale xitaa ma muuqan saameyn xataa kuma lahayn haalan cabsi badan lagama qabo laakiin laftirkooda waxay isha ku heli doonaan daafacyada kooxda kubadda cagta ee manchester city xidiga nico jackson ama nicholas jackson oo runtii de form ku jira hatrig dhaliyay kulan london darby ah kulankii ugu dambeeyey marka markaan eegno runtii ciyaar adagay noqon doontaa bujentina marka waxyaalaha laleeyahay oo laga fikiraya waxaa kamid a ah, oo ama loo soo jeedinayo dhanka daafacyada waxaa laleeyahay disaasi dad badanaa duraya oo taageeraha jalsi kamid a ah. kubadaha kuma fiicnaa laleeyahay oo taarixiska banaanka lasoo dhigo kala daxan arkayna kulanka tunham iyo sidoo kale chelsea kubadda uu xidiga johnson garabka uga ciyaara tunham uu banaanka soo dhigay in kubaddii oon soo gaarin uu istalaalixiyey ama lugaha u dhigay laga dheliyey marka uu gaari waay marka waxaa leeyahay disaasi bandashiila form ku jiray haatan inkastoo uu muddo badan dhaawac ku maqnaa laakiin waxaa leeyahay bujatino waa inuu xataa ka fakeraa inuu kusoo bilaabo ama bedel xataa uu ku keeno maadaama disaasi ay dureen laakiin tiago silva leeyahay big game player waaye kulamada waaweyn bandhigiis waa uu fiican yahay eh, sidaasoo kale waxaa markaa tobaraha laga rabaa kala xurashada kuku iyo sidoo kale kolwey aan xaas leeyahay kulanka marka la eego waxaa ila markaa qurux badan inuu tobabaro kasoo bilaabo xidiga kukureya maadaama kolwil ayaantan uu bilaabay dagaal iyo xataa inuu si fudud jaallo ku qaato waxaan arkayn kulanka tottenham iyadoo xataa banooni faawul laga dhigay mm. waxbana aysan jirin faawul weyn aysan jirin in xataa uu gacan iyo sameynayo xataa laga yaabo inuu marka roso qaato mm. marka kukureya laftirkiisa foom ku jira kulamada waaweynna waxaa laleeyahabay xidigaas haddii xataa xidig lagu aadiyo booskiisa oo kasoo baxa waxaan arkaynin kulanka arsenal saaka lagu qataaray xidiga cocorela hmm. wixii uu ku sameey waan ogeyn saaka dhaqdhaqaaq badan ma jirin weerar badan ma jirin waa uu dhaqaaq waay sidaas ka leey hadda haatan duku ama xidgaa kale weerar kaga ciyaaraya haddii kukuray loo safo oo mahal xidig uu ka dhigto hmm. waa ku fiican yahay leey kubadaha brasharka ama dafitaanka ama inuu xataa miisaan saaro uusan qofku dee bununig ama gamis ama dhaqdhaqaaq kale uusan sameyn marka si guud markaan eegno marka hadda eegto ugu dambeetii walaahi de marka la eego eh, saadaalinteeda kulankan laguma degdegi karo kulankan kulan weyn laakiin ani marka la eego haatan foomka jalsa ay ku jirto bujatina sbiiritka ka muuqda isbedelka kooxda ka muuqda niyadda ee ahaayaan guushii weyneed ee garoonka tottenham kusoo gaareen waxaan isleeyahay de rajadu waxay u badan tahay kooxda kubadda cagta brew in markaa ay saddex dhibcood ka qaadan karto manchester city haddii ayna dhicintaa waxaan isleeyahay barbaray geli karaan oo dhibcahawa ay wadaagi doonaan lakin anu marnaba niyadeeda kuma jirto manchester city inta garoonka safabridge timaado bujatiino kaga adkaan karta haatan foomka jalsi ku jirta marka la fiiriyo aad aad waa yahay cabdixusin bared oo mahadsan yahay guud ahaan barnaamijka ciyaaraha hor idaacadda kulmiya magalada muqdisho intaan ayaa kusoo gabagabayna barnaamijkan barnaamijkiisa xigaan ala